bsm اllh الرحmn الرaحيم alxamdu لlh رb العaalمين وslى اllه وslm عlى نabiyina mحamed وعlى آlih وصaxbih وslm أجmaعin ama bعd waxaan soo haynay kitaabkii ryaad الصاalixiin min kalaami syid الmurslin lلimam النawwiي raximah اllahu taعaalى qala الimam النawwiي raximah اllah bab التwaaduci وkfd الجanaxi lلmؤminiin baabu tawaaduci tawaaduci buu u baab yahay tawaaduca qofka inuunan isa sar sarraysiinin oo hoos isku dhigo muslimiinta oo garabka u raariciyo weeyaan wakhafdi ljanaaxi iyo garabka raaricintiisa oo lilmu'miniina loo raariciyo yacni garabka raaricintiisa waxay kinaayo ama saameeyaa ka tahay macnaha waxaa loo jeedaa dadka muslimiinta inaad u ahaato qof aada ugu yacnii aan iska saro marinaynin qaala allahu tacaala alla waxau yihi waqfid raarici janaaxaka garabkaaga liman u raarici axad itabacaka ku raacay adiga oo min almu'miniina mu'miniinta ka mida qofkii adiga ku raaco mu'miniinta ka mida garabkaaga u raarici yacnii u tawaaduc ha iska weyneysiinin kibir ha kula dhaqmin marka haddii nabiga laleeyahay tawaaduc waa inaad samaysood ku dhaqanto haddii nabiga sidaa laleeyahay maxaad umalaynaysaa marka yacni mu'miniinta kale min baabi owlaa weeyaan wa qaala tacaala alla waxa uu yidhi yaa ayuha aladiina kuwii aamanuu rumeeyo man axadkii yartadda laabto minkum xaal ou idinka idinka mid yahay ama mankaasoo minkum idinka idinka mid ah can diinihi ka laabto fa sawfa dib danbaa yaati laahu alla ou la imaanayaa biqowmin qola ayuu la imaanayaa yuxibuhum alla ou jecel yahay wa yuxibuuna iyaguna jecelhu alla jecel adillatan kuwaas oo adillatan yacni uduley kuwa dullaysan ah oo u tawaaducsan cala lmu'miniina mu'miniinta aciza adillatin cala lmu'miniina adillatin kuwaas oo dullaysan cala lmu'miniina mu'miniinta u dulleysan bimacnaha waxaa weeyaan mu'miniinta u turo u naxariisto oo u garab raariciyo oon <clears throat> iska weyneysin ku ad adkayn acizatin kuwaas oo acizatin ad adag cala alkaafiriina gaalada ku ad adag marka ilaahay dadka haddii diinta aan ka laabano walciyaadu billaahi dadka oo nagu soo bedelanayo nagu bedel qaadanayo waa dad tilmaamahan wan wanaagsan leh oo ilaa iyagana allah jecel iyagana allay jecel yihiin mu'miniintay u jiljilicsan yihiin gaaladana waa ku ad adag yihiin korkooda wa qaala tacaala allah waxa uu yihi yaa ayuhaa hoy annaasu dadow inaa anagu khalaqnaakum waanu idin abuurnay min dakarin baan idinka abuurnay lab iyo unhaa dhadig baan idinka abuurnay wa aadam iyo xawaa wajacalnaakum waxaanu idinka yeelnay shucuuban baan idinka yeelnay shucuub iyo waqabaa-ila iyo qabaa-il qabaa yar shucuubtaa badan nacam <clears throat> ama shucuubta waxaa isticmaala acaajimta dadka aan carabta ahayn shacab iyo yaqaanaan carabtuna ayagu waxaa weya qabaa-ilay isticmaalaan reer bani israa-iilna asbaad waaye nacam ayb wajacalnaakum waxaanu idinka dhignay walidalika qofka carab yani dadka afkaarta cajaminimada ku fogaada oo carabta necab waxaa la yihahdaa shucuubi nacam saasaa kutubaha waa ku arkaysaa yani fulan ibnu fulaan kaana shucuubiyan dadka carabta necab ee fikradahan marka cajaminimada u tacasubo ayaa waaa ya waxaa la yidhahdaa shucuubi haddaa aragta kaasaa laga wadaa nacam <clears throat> fikrad fiicanna maaha fikrad aada u xun weeyaan oo qofku carab inta uu ka fogaado iyo yacni dhaqan carbeed inta uu ka fogaado ayuu diinka ka fogaanaa nacam hadhow caqli maaha in la yidhahdo diintii iyo carabtii maxaa maxaa la isugu xiraa diinta iyo carabta de diinta iyo carabta waxaa la isugu xiraa diinta luqaday kusoo degta waa luga carabiya waa nacam luqadii ay kusoo degtay iyo iyadana calaaqa ka dhexaysa laabudda waa qasab nacam marka nin carab necab oo luqadii carabta nacay muxuu diin fahmayaa marka wax uu diin diinka fahmaayo ma laha nebigii ugu dambeeyana ilaahay carabuu ka doortay oo carabuu kasoo dhex bixiyey marka lowlaa yacni haddaanay wax lagu doorto haddaynan lahayn nebiga lagama bixiyan sala allahu alayh waali wasalam marka anigu nebiga waa jecela laakiin carabaa nacabaa buu kuleeyahay nebiga haddaa jinsigiisi see u nacaysaa shaksi shaksi marka la dhaho qof walba iyo alla ka kacabsigiisa waa oo carab iyo cajam taqway ku kala fadli badan yihiin laakiin jinsiga carab iyo keyrkood marka la fiiriyo jinsiga carabtaa fiican sababtoo ah ilaah iyagoo ka bixiyay nebiga ugu dambeeyey luqadoodiina qur-aanka waa kusoo dejiyey dhaqankooda iyo yacni adabkooda iyo sugaantoodao la fahmana waxay kaa kaalmeynaysaa qur-aankii aa fahamtid nacam maxaa yeele qur-aanka iyago kasoo dhex degay oo kasoo dhex degay soo ma garani waxaan marka carabtana acdaa lislaama carabtana dhegta waxay ugu sheegaan muslimiintaas kale waxba ma ahane naca cajamkana dheg eh, eh, dhegta kale ugu sheegaan naca carabta muslimiinta isku diraayaan marka nacam marka carab nacaybkeedna wax fiican ma aha qof muslim in la nacaana ma banaana kaina ina mankaan naca cidda uu yahay allahuma in lagu nacaayo wax uu markaa la yimid un mooyaane wa qaala tacaala alla waxa uu yidhi wajacalnaakum shucuuban iyo qabaa-ilan idinka dhigan iyo idinka yeelnay litacaarafuu si aad isu garataan waxaa qabaa-il idinkugu inaad is aqoonsataan ood isxiriirisaan dabcan marka aqoonsiga waxaa ku xiran inaad isugu kaalmaysaan marka ayb maaha in yani laysku naco ama laysku colaadiyo ama xuquuqdii lakala lahaa lakala qaato lakala boobo iyo ama in lagu faano qabiilka in lagu faano nebigu wuxuu ka dhigay min caadaati aljaahiliya inay tahay oo wuxuu yidhi laba weli ummadda yani waxay ka afar afar arrimood min umuuri aljaahiliya uu nebiga ku sheegay wuxuu ku daray alfakru bilaxsaab waaldacnu fi lansaab qabiilka oo lagu faano iyo qabaailka oo la duro nasabka oo la duro oo dadna in nasabkooda la duro oo la yihaha qoladaas waxaa waa midgaan wax lamida qolo kalena yani inay tiraahdo naga waxaan nahay qabiil weyn oo saas saasaan nahay yani in qabiilkii lagu faanana ma loo samaynin in dadka lagu durana looma samaynin ah. keliya litacaarafu ayaa loo sameeyey intaas hadduu joogo waa fiican yahay ah. hadduu intaas ka taga laakiin yaa weylahu ah. <clears throat> dadkana waa wareerina dhib dhibbow ka dhiga hadda annaga baalkan waxau nagu noqday waa waa sanam ilcaabudo kalau nagu noqdo waa daaquut min adawaaqiit alkibaar waa wadankeena marka la fiiriyo dadkeena maxaa yeelay qadiyad kasta wuxuu rabaa inuu qabiilku miisaamo ayi qadiya qadiyaddu hadday noqoto iimaan ha noqoto kufri ha noqoto wax kastaa qabiil cabirkiisa dhan waa qabiil un waxayna ahayd cabirkiisu inuu noqdo ilaahay subxaana watacaala muxuu yihi rasuulku muxuu yihi saasay ahayd ma yeelaayo marka annaga waa ku baaba-nay marka xataa umamkan gaalada ee hadda yacni jiro danahooda ayaga u gaarka ah waa qabsadaan dantooda ugaarka ah qabiil kuma baabi'inin marka annaga diinti waa ku baabi'inay tii noo gaarka ahayd waa ku baabi'inaynaa meel nooga dhaqan male marka baalkaan ah gaaladiina waana fahamtay iyo acdaa islaam qabiilkii wax noogu qaybiyaan marka nacam qabiilkii ay ayagu kuma qaybsadaan annagay noogu qaybiyaan marka nacam ilaa marka ay dhacayso qabaa-ilka qaar laleeyahy nus waaya nacam sida qabiil nus u noqonaa kuwa kalena hallo u noqonaya nacam kulluhu min awal ilaa aakhir waa baatil waa waxaas nacam in wax lagu qaybiyaana mabda islaam ma aha nacam mabdaa xaqa waa waxaa weeyaan qofkii karti uleh waxaan ha qabto ilaahu hadday doona ha isla dhashaan laba isla dhalata ha noqdaan dadku maxay marka ay ugu kala qaybsan waayeen waxaas shay walba marka inta baalkaa lagu miisaamayo xataa mararka qaarkood yacni waxaa laga yaabaa dadka xataa ahlu ahlu diinka ama diinka ku dhex jiro <clears throat> saameyn inuu ku yeesho oo markay rabaan inay wax sameeyaan ama diin laga hadlo ama diin wax loo sameeyo dadka hadhow waa xanaaqayan qabaa-il aan u kala qaybsana laleeya nacam qabiilkaas qofa laga keena kan qofa laga keena kan qofa laga keena waxaa dhici karta marka in qabiil qaba yani qabiil qof kartib badan inuusan meeshaas markaas joogin mid kalea qoorta loo gelina oon shaqada qaba karinaa qabiil qoorta loogu gelina nacam kullu haadaa waxaan qabiilka lagu qaybsanayo diinna uma fiicno caqli saliimana uma fiicno ina akramakum kan idinkugu karaamo badan o idinkugu maamuus badan cind allahi ilahay agtiisa adqaakum weyaan kan idinkugu alla ka cabsi badan <coughs> wa qaala tacaala alla wuxuu yihi falaa tusakuu anfusakum war nafafyaalkiina ha ammaanina qofku inuu yani is ammaano ma aha inuu xoogaa oo hoos isu dhigo <coughs> falaa tusakuu ha amaaninina anfusakum nafafyaalkiina huwa alla ayaa aclamu ku cilmi badan biman ittaqaa qofkii yacni alla ka cabsi badan qofka alla ka cabsanaayo taqwale ilaahay baa ku cilmi badan idinkaa is ammaanina saanaan nahay iyo kan baan nahay iyo saas ha dhihinina eh ilaa yani allaa yaqaan qofka alla alla ka cabsanaaye ha is amaaninina wa qaala tacaala waxaa ugu sii daran weliba shayga weliba ugu daran ee ugu dhibka badan waxaa weeyaan qofku waxausan ahayn inuu isku ammaano haddana taasaa ugu daran laa taxsabanna aladiina yafraxuuna bima atow wayuxibuuna an yuxmaduu bima lam yafcaluu falaa taxsabanahum bimafaazati min alcadaab ee tan kale waxaa ku arkaysaa iyadana sidoo kale salafku aaday uga fogaa ay uga fogaayeen arrimahaas oo kale xadiidkii dheeraay saciid ibnu jubayr markuu yidhi Eh, nin kamida eh, wuxuu arkay eh, taabiciinta markaasu wuxuu yihi xalay ma aragtay xidigii xalay dhacay markaasuu yihi yaa arkay anaa arkay buu yihi laakin amaa inii lam akun fii salaatin u yihi xidigaas waa arkay yihi xalay markuu dhacaayo laakin salaad kuma jirin yii anig wuxuu diiday in laga fahmo waa soo jeeday xalay in laga fahmo inuu salaad iyo cibaado kusoo jeeday ma rabo waxaas inuu iska sheeg sheego markaasu wuxuu yihi aniga laakin salaad kuma jirin wax uunan ahayn in lagu faaniyo taasuu diidaa nacam ayb marka eh, hays amaaninina ilaahay leeyay waqaala tacaala alla wuxuu yihi wanaada asxaabu lacraafi wanaadaa way dhawaaqeen asxaabu lacraafi acraafka asxaabtiisa rijaalan rag bay u dhawaaqeen yacrifuunahum ay yaqaanaan bisimaahum ay ku yaqaanaan calaamadahooda qaaluu waxay yidhaahdeen maa agnaa maa maxaybow agnaa tare cankum idinka xaggiina jamcukum ururintiina aada maalka ururiseen umaa iyo wixii kuntum aada aydeen tastakbiruuna inaad yacni isku kibrinaysaan kibirkiinnii iyo maal aruurintii aada aruuriseen muxuu idiin tahay wamaa kuntum tastakbiruun maxalushaahidka su tawaaducaa la rabaa kibir lama rabo haa-ulaai kuwaan aladiina ku yimiyaa aqsamtum aada dhaarateen laa yanaaluhum allahu alla inuunan gaarsiinaynin biraxmatin naxariis uunan la gaaraynin udkhulu ljanna waxaa la yidhi kuwaas udkhuluu gala aljannata jannada gala laa khawfun cabsi calaykum korkiina ma ahanin walaa antum idinku matiin taxsanuuna kuwa murugoonayo wa can ciyaad bni ximaarin radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalam rasuulku waxa uu yidhi in allaha alla awxaa ilaya wuxuu ii waxyooday an tawaadacuu ay tawaadacuu yacni war tawaaduca yacni ha isa sare marinina ha kibrinina hoos isu dhiga xataa laa yafkara axadun mid ilaa uusan midi u faanin calaa axadin mid walaa yabqiya ounan gardarsanin axadun axad calaa axadin qof ounan ku gardaroonin rawaahu muslim yani xadiidkan xadiid dheer buu ahaa maxalu shaahidkuu kasoo qabsaday ilaahay wuxuu ii waxyooday rasuulkaa yidhi ilaahay wuxuu ii waxyooday an tawaadacuu war tawaaduca tawaaduca marka waxay tahay qofku inuu naftiisa jejebiyo oo naftiisa uunan sara u qaadin oo kibir iyo dadka u faanfaanin oon dadka uunan ku kibrin anaasaan ah iyo anaa kan yeelay iyo anaasaan yeelaayo iyo waxyaabaha inuunan dhihin ayib in allaha waxaa ilaya wuxuu ii waxyooday an tawaadacuu tawaaduc or isu tawaaduca xataa laa yafqara ilaa uunan u faanin axadun axad calaa axadin axad kale waxa aada ugu faanaysa adiga miyaa iskalena ma lihid adiga marka inaa u faanta ma aha haddaa cilmi leedahay haddii aad maal leedahay haddaad wiilal badan leedahay haddii yacni wax ilaahay ku siiyey kulligeed ilaahay unbaa ku siiyey adiga malihid nacam shaksigaanna maaha yacni ilaahay subxaanahu watacaala inuunan cadaalad u samaynin ma aha marka adiga waxa aada lahayn ha ku faanin oo ilaahay markau doono ou kaa qaadan karo cuduradan marka kibirka iyo waa cudurada qalbiga gala waay waana cudurada ugu xunxun dadka xunxunaana lagu salladaa imaamu nawowi sida uu majmuuca muqadamadiisa uu ku sheego waxyaabaha marka daawada u noqon karaana waxay tahay inaa ogaatid waxaan cilmi iyo maal iyo owlaad iyo haddayno iyoiyo yacni qurux iyo wax walbo inaa ogaatid inay tahay wax ilaahay bixiyo adiga agtaadana inay caariye ku tahay caariyada yacni shayga tabalcaarada oo kale waa lagu siina markii la rabaa lagaa qaadan karaa taas marka inaad dareensanaato haddaad dareensan tahay taas waxay keenaysaa marka inaadan ku kibrin oodan dadka ugu faanin ilahay hadduu doono jaahilu kaa dhigi karaa hadduu doono xoolihii waa kaa baabi-in karaa dad yani kam min annaaso xoolo lahay kuwa cilmi lahaa haddana maca dalika xaalad aada u daran ilaahay uu dhexgeliyey walaa yabqii ounan garda eh, xataa laa yabqii ilaa uunan ku gardaroonin axadun axad calaa axadin axad korkiis rawaahu muslim wacan abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu alayh ali wasalama qaal maa naqasad ma nuqsaamiso sadaqatun sadaqa min maalin maal wamaa zaada allaahu ilaahay ma kordhiyo cabdan addoon bicafwin cafis uguma kordhiyo ilaa cizan sharaf unbuu ugu kordhiyaa wamaa tawaadaca ma tawaaduco axadun axad lilaahi ilaahay uma tawaaduco dartii ilaa rafacahu llaahu ilaa ilaahay korba u qaadaa adiga markaa kibraysi waxaa rabtaa inaad sara marto waxaa ku sara maraysaaba tawaaduca markaad ilaahay dartii u tawaaducdo oo dadka muslimiinta aadan iska weynaysiinin adiga ilaahay baa kor kuu qaadaya markaas rifca ayaa ilaahay ku siinaya haddaa kibirtana de ilaahay waa ku duminaya weliba kibirka cuquubadiisa waxaa kamid a ah qofka mutakabirka ah ilaahay diintiisa ma fahmo saasrifu can aayaatiya aladiina yatakabaruuna fi lardi bigayri lxaqi buu ilaahay aayaadkayga waa ka leexinayaa buu yidhi dadka kibraayo aayaadkayga fahamkooda waa ka leexinaya wacan can anasin radia allahu canhu anahu mara calaa sibyaanin caruur buu soo maray fasallama calayhim waa salaamay ilmihii wa qaala waxa uu yihi kaana nabiyu sala allahu alayh waali wasalam nebigu wuxuu ahaa yafcaluhu inuu sidaa yeelaayo muttafaqun calayhi min tawaaduci nabiyi marka waxaa kamid ah nebiga tawaaduciisa in ilmaha uu salaami jiray anas ayaa ilmo ilmo yaryar ayuu soo kormaray markaasuu salaamay markaasuu yihi nebiga sidaan buu yeeli jiray oo xadiidka waxaa weeyaan anas oo ilmo laca cayaarayo nabiga soo agmaray waa salaamay nacam assalaamu calaykum wacalaykum assalaam ilmaha marka qofka yacni marka qofka uu rasuulka oo kale ah uu salaamayo o kale ama yacni culamo oo kale masalan ama nin madaxa muslimiinta cadli iyo wanaag lagu yaqaano oo kale markuu jidka markuu maraa ilmaha salaamayo assalaamu calaykum danayn inuu danaynayo dareemayan marka waana tawaaduc waa iskibris iyo ma ah nacam sidaanu marka nebigu yani shamaail maxamediya wuxuu leeyahay nebiga asxaabta yacni nin kasta oo ka mid a ah, wuxuu islahaa nebigu dadka adugu kugu jacayl badan yahay sababta waxay tahay kulligoodba u tawaaducaya kulligooduu dabeecada wanaagsan kula dhaqmaayay nin kastaa marka meeshiisa ayuu wuxuu ka malaynayey nebiga cid uu ka jecel yahayba inaynan jirin kulligood saasay malaynayo wacanhu eh, qaal anas waxaa laga wariyey inhu shaniye waxaa weri inhu shaniye mukhafafa min athaqiila weeyaan ismigeedana waa damiiru shani inhu shaniye kaanat ilamatu addoontu waxay ahayd min imaai ahlilmadiinati reer madiine addoomahooda ka mida ah, lata'khudu inay qabanayso biyadi nabiy nabiga gacantiisa sala allahu caleyh waali wasalam fatandaliqu bihi ay la tegayso xaysu shaa meeshay doonto rawahu lbukhaariyu xadiidka bukhaari baa wariyey waxaa laga qaadanaya marka tawaaduca nabiga sala allahu alayh wali wasalam addoon baa hadday dan ka yeelato intay wadatay meeshay rabta u kaxaysan jirta nacam ma dhihi jirin adiga mujtamaca wax liitaa ka tahay maku raacaayo iyo waxaasoo kale mana hadal ahaanna uma dhihi jirin xaal ahaanna uma unan dhihi jirin rawahu lbukhaariy wacan can ilaswad ibni yaziid qaala su-ilat caaishatu radia allahu canha caaisha la su-aalay maa kana annabiyu sala allahu calayh waali wasalam nebigu muxuu ahaa yasnacu inuu samaynayo fii beytihi gurigiisa nebiga gurigiisa muxuu ku samay jiray qaalad waxa ay tiri kaana yakuunu wuxuu ahaa fii mihnati ahlihi ehelkiisa shaqadooda yacnii howlmaalmeedka gurigiisa ayuu ahaa oo ku sugnaa yacnii waxau ujeedaa khidmati ahlihi ehelkiisa ayuu u khidmay jiray oo u adeegi jiray oo la shaqay jiray fa idaa xadarat isalaatu salaadda hadday timaado kharaja ila salaati salaada ayuu u bixi jiray rawahu lbukhaariy nacam yacni markuu gurigiisa joogo shaqada gurigiisa wax ka qabsan jiray nacam shaqada gurigiisa ayuu wax ka qaban jiray oo ehelkiisa oo la shaqey jiray wax la qaban jiray oo wax la maamuli jiray shaqooyinka gurigee hoose ayuu wax ka qaban jiray markay salaada soo gashay la adimana masaajidka u aadi jiray rasuulka sala allahu alayh ali wasalam marka waxaa laga qaadanaya nebiga inuuna isla weyneynba nacam ayb rawahu lbukhaariyu xadiidka bukhaari ayaa wariyey wacan abi rifaaca tamiim bni usayd radia allahu canhu qaal intahaytu ilaa rasuuli llahi rasuulkan soo gaaray sala allahu alayh waali wasalam wahuwa yakhdubu isagoo khudbaynayo faqultu waxaan idhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow rajulun gariibun ana anigu rajulun nin baan ahay gariibun oo soo galooti ah nin yacni magaalada aan deganayno magaalada soo galay baan ahay jaa-a yimid yasalu can diinihi diinkiisa wax ka weydiinayo laa yadrii ma garanayo maa diinuhu diinkiisu waxa uu yahay yani anu nin qariibaan ahay soo galay beledkan aan dadka aqoonin u yimid diinkiisa inuu wax ka weydiiyo oo aan diinkiisa aqoonin baan ahay fa aqbala calaya waa isoo qaabilay rasuulullahi sala allahu calayh ali wasalama waa iisoo jeestay buu yihi rasuulka wa taraka khudbatahu khudbadiisii buu ka tegay xata intahaa ilaya ilaa uu aniga ii soo gaaray oo ii yimid fa utiya bikursiyin kursi baa loo keenay faqacada calayhi waa ku fariistay kursigii wajacala wuxuu gudagalay yucallimunii inuu ibarbaraayo mima callamahu llah wixii ilaahay baray uma ataa khudbatahu khudbadiisii u yimid fa atama aakhirahaa fa atama wuu dhamaystiray aakhirahaa khudbada intii kale u dhamaystiray laba dersiba waa ku jirtaa yani imaamka dad ninka yani caalimka ah ile booska nebiguu joogaa maxaa nabiga sala allahu alayh waali wasalama eh, xagga nubuwada iyo nebinimada yaanu kula joogin laakiin alculamaa warahatul ambiyaa weeyaan ambiyada iyagaa dhaxlay shaqadii ambiyaday ahaayaan marka ninka caalimka ah waa inuu dadka udhexeeyo marka naam ninka caalimkaa ah inuu ummadda udhexeeyo koox gaara inay iska wadata ma aha eh, ninka caalimkaa ah inuu yacni eh, dadka wax haysto tujaarta inuu daba orda ma ahan keligood wax u sheego yani ninka caalimka beled iyo ree baadiye nin yani dadka hoose dadka sare madaxda ganacsatada kulligood waa waxaa weeyaan diin inuu baraa laga sugaa diin inuu baro ayaa laga sugayaa laakiin hadday cilmigiisa laba qof ama saddex qof ay meel ku xirtaan oy dadka ka xirmaanayaan ay ka celiyaan maaha inuu ka yeelo sababtoo ah isagiibaa daawadii haayo nacam ninkii daawadii hayay ummadiina cudur u la-aanayso haddii laba nin ay ku yidhaahdaan ka waran daawadan labadeena keliya nugu daawey inta kalena ka xid maaha inuu ka yeelo nacam ma aha inuu ka yeelo aada dhaqankaasa u badan weliba hadda xataa yani dadka waxaa laga yaabaa dadaan cilmi baranaynin oo aan wax akrisanin oon dacwo dan ka lahayn iyaa waxaa weeyaan dad ahlu cilmiga ah marka waxaa inay ku tasarufaan rabo aniga ii joog halkaas ii sheeg kaas yeel kan ha yeelin meeshaas ha tegin kana samaynin xoogaa waxyaabahaas oo dhan waxay keeni karaan qofkii ninka caalimka isagaa qadari karo wuxuu garan karaa dacwadii meesha uu ka sameyn karo sida uu dacwadii u guda karo marka qof liito iyo qof iyo qof kaleba in diinka ciddi u baahan loo sheego isaguna marka waxaa laga rabaa dabcan daawada meel ku haboon inuu dhigo ee meel walba inuu iskala tago ma aha nacam marka umuurahaas oo dhan marka waxay u baahan tahay qofka caalimka hadduunan noqonin baahida ummadda hadduunan isku dayin inuu daboolo waxaa ku dhacaysa in marka eh, baahida ummadda hadduunan isku dayin inuu daboolo eh, risaaladii nebiga sidii ay ahayd ma u gudanayo fa utiya bikursi marka darsi kale darsiga kaleo ku jira waxay tahay nebiga tawaaduciisa nin oo musaafira magaalada aan laga aqoonin war rasuulka ilaahay waxay bar ninaan diinkiisa aqoonin baan ahay inuu khudbo u joojiyey ee eh, u yimid ninkaa waxaa kaloo laga qaadanaya saxaabada sabarkooda iyagaa darsi loo waday qudbaa socotay ninkan baa yimid nebiga ninkiiba u aaday ayagana waa iska fadhiyaan waa iska sabreen waa iska dhegaysteen buuq male qaylo male maxaa ninkaan xaggee ka yimid aamus waxaas dhan male waxaasoo dhan marka waa waa xadiidka waa ku wada jiraan rawaahu muslim wacan anasin radia allahu canhu ana rasuul allahi sala allahu alayh waali wasalama kaana idaa akala طacaaman hadduu cunto cuno wuxuu ahaa laciqa asaabicahu farihiisa inuu leefayo athalaat ee saddexda ah saddexda farood ee oo wax ku cuno ayuu leefi jiray waa suulka iyo labadaas wax ku cuni jiray marka waa leefi jiray qaala waxa uu yihi wa idaa saqatat luqmatu axadikum midkiin luqmadiisa haddii ay dhacdo faliyumid ha zuuliyo canhaa luqmada xaggeeda alada ha ka zuuliyo wasaqda walyakulhaa ha cuno walaa yadachaa lishayaani shaydaan yaan uga tegin shaydaan yownan uga tegin wa amara wuxuu amray an tuslata alqascatu an tuslata in la murdisto alqasca xeerada in la murdisto oo yacni laga tiro cuntada ku hartay laga hoo yani inta farta lagu tiro la leefo markaa qaala waxa uu yidhi fa inakum idinku maxaa yeelay laa tadruuna garan maysaan fii ayi tacaamikum lbaraka cuntadiina barakadeeda tan meesha ay ku jirto fii ayi tacaamikum cuntadiina tii oo albaraka barakada ay ku dhex jirto idinkuma taqaanaan rawaahu muslim waa camal marka tawaaduc camalkan cunto haddii nebiga uu farihiisa leefleefayo uu murdisanayo xeeradii dadka qaar waxaa laga yaaba inay u arkaan arrintaas muruuca ah xumo arrintaas inay u arkaan yacni magaalo joog xumo ama si inay u cabiraan yani waxaan nebigu uu sameynayo muruuca ah xumo ma noqon karaan bal waa cibaado wa nacam nabiga looga dayda sala allahu alayh waalihi wasalam bacdi iljahla waxaa dhici karta qofka sidaas yeelaya inay u arkaan nin cunto cunto cunid badan inuu yahay nacam oo wuxuu ku leeyahy nebigu waxaas ma ahayn dhaafuu kuleey nebigu saasa ma ahayn yacni caadada ayagu ay yaqaanaan ku dhaqmaana waxay tahay qofka saasoo kale yeelo nin yacni inuu yahay hunguri weyn tii uu nebiga ku dabaqaa iyo diintii ku dabaqaa marka ee diintii inuu aqoon u yeeshay ahayd eh. wacan abi hurayrata radia allahu canhu can nabiyi sala allahu alayh ali wasalama qaal maa bacatha allahu ilaahay ma soo dirin nebiya nebi ilaa haddii uu soo diray raca alghanama ari ayuu raacay qaala asxaabuhu waxay yidhaahdeen wa anta adigana faqaala nacam kuntu arcaahaa waxaan ahaa inaan raacaayo calaa qaraariida liahli maka qaraariid ayaan ku raaci jiray lacaga yar oo reer liahli maka ahlu maka ayaan u raaci jiray ama uu arigaa u sugnaaday rawahu lbukhaariy waxaa laga qaadanaya marka nebigu shaqooyinkan inuunan ka faani jirin shaqooyinka laftirkooda in waxay u baahan in laga faanin ari raaca waxaa weeyaan waxaa dhici karta bacdi naas inay agtooda ceeb ka tahay de qofka asaga ceeb u yaqaano arrin raaca haddii uu nebiga ku sheego arrin raac calaa sabiili yani ceebeyn oo ugu sheego de ku gaalooba maxaa nebigu u caaynaya sala allahu alayh ali wasalam haddii uu yidhaha mathalan nebi maxamed maxaa nebigaa noo sheegaysa arrin raac u ahaaye ee uu ka wada marka nuqsaan inuu wax ku nuqsaamiyo ku gaalooba wa in kaana ay sax tahay nebiga inuu arrin raaca sala allahu alayh wali wasalam maxaa yeele qasadkiisa wuxuu yahay inuu nebiga caaya ninkan marka uu ka duwanaana qasadkaa lagu kala saaraya nacam haddii laakiin uu yiraahdo eh, sidaan oo kale uu uga sheekeeyo dhibaato male iyada nacam marka dadka shaqooyinka ka faano mutakabiriin waayo nacam mutawaadiciin ma aha dadkaas waxaa laga yaabaa waa tuugsanayaa nin buu shaxaadayaa shaqadii shaqadiina waa ka faanaya nacam ayb oo shaqooyin badan oo bal laga yaaba ambiyada ilaahay qaar ay qaban jireen birta oo la tumo oo kale tumaalnimada oo kale ambiyada qaaraa samey jireen annaga agteena waxay ka tahay ceeb waa lagu ceebeynaa dadka faryaamada iyo alwaaxda la qoro iyo laga samaysta yani alaabaha iyana nabiyullaahi zakariya kaana najaaran loox qorow ahaa wahaakadaa ambiyada ilaahay marka xirfaday lahaa jireen marka xirfadii inta laysku caayo haddana kiibau shaxaadaya nacam maa cinda wax kale oo haayo bulshada u haayo male ilaa inuu qaad cuno ma aha adduunka dadka qaadka cuna ugu liita nacam ma shaqaystaan ninka soo shaqaystayna tuugaan nacam shaqadiina waa caynayaan weliba nacam shaqadan inaga shaqa ma ahan buu leeyahay nacam marka waxyaabahaas oo kale waa ma maya qofka wax tuugsanaya liidan haddii dad la liidaayo ninka tuugsado in in yani la liido nacam ummadda bir bir hadda oo la tumo oo wax laga samaysto birta soomaha waxaan lagu laynayo dadka lagu baabi lagu kala hormaray nacam hadday bir haddaan bir barano maxaa waxbayba noo ahaan lahayd birtii birtibuu dadka ku caayin lahay marka maca daalika waa u baahan yahay ma samaysan karo laa midi iyo qaado walaa waxuu samaysan kara ma aha wa canhu can inabiyi sala allahu alayh waali wasalama qaal low duciitu haddii la iigu yeeri lahaa buu yihi ilaa kuraacin wa diraacin haddii la iigu yeeri lahaa low duciitu haddii la iigu yeeri lahaa ilaa kuraacin yacni haddii la iigu yeeri lahaa ama jin ama waxa yani lamida aw diraacin ama diraac garab la ajabtu waa ajiibi lahay labadaba nacam waa yeeli lahay alkuraac waxaa weeyaan marka qoobabka iyo waxyaabahaas nacam ayb haddii laigu haddii la iigu yeeli lahay waa yeeli lahay waa ajiibi lahay ma dhaheen cuntada inaan laga faanin oo aan la dhihin yacni shaygan waxaan inaga ma cunno iyo wax lamidkaa nacam dadkuna waxay yaqaanaan laba waxyaabood ayay yaqaanaan qola ayagu ictiqaadayba u haystaanba nacam cuntada qaaray ka faanaan haddana ictiqaadayba ka tahay nacam oo waxay ku leeyihin annaga haddaan laftaas cunno taas haddaan dhuuxeeda jebinno bis waa baaba-ayna waa dhimanaynaa qofka shahwadaa ka daadanayso waa lagama soo gaarayo ictiqaad xumo waay taasoo kale waa bidca xaqiiqiya weliba nacam qofka yacni shay xalaal a ah maaha inuu iska xarimo shaygaan adigo iska dhaafi kartaa haddaad doonto haddii aadan ka helin laakiin maaha inaad tiraahdid yani ictiqaad ka dhigto ninkii cuna waa jirana inaad tiraahdid nacam soo ma garanin waxaa ka duwan dabcan qofkii cuntada qaarkood laga reebay lana arkay hadduu cuno inuu jiranayo kale waa laga joojina kaasoo kale hadduu iska joojiye dhib male taas laakiin in layska ictiqaadiyo annaga daan ree hebelnahay laftaas ma jebino aada u yaqaanaan soomaalida midda kale waxaa weyaan cuntada hilibka qaarna ama lafaha qaarna waaba ka faanaa soo ma garan haweenaa la siiyaa nimanka ma cunayaan waxaasoo dhan marka waa nebigu caleyhi salaatu wasalaam ma yeeli jirin walow uhdiya ilaya diraacun haddii yani la ii hadiyeyn lahaa ow kuraacun ama kuraac majin iyo wax lamida la qabiltu waan aqbali lahaa waan soo qaada lahay rawahu lbukhaariyu ayb marka alkuraac calaa wasni quraab weeyaan min albaqari walghanam huwa mustadaqu saaq waa yacni shanshada ama laftan dheer meesha hoose naam ayb ay ka yar yar tahay wuxuu yihi marka wacan anasin radia allahu canhu qaal kanat naaqatu rasuulillahi sala allahu alayh waali wasalama hashii nebiga waxay ahayd alcadbaau cadbaa la dhihi jiray waa magaca hasha nebiga sal l slam laa tusbaqu mid aan laga hormarin hashii nebiga sala allahu alayh waali wasalam alcadbaa la dhihi jiray hadday tartan gasho lagama hormari jirin waayo alcadbaa hashii nebiga magaceeda lahaa faras eh, eh, dameerkii eh, yani saarnaa markii uu mucaad la hadlaayey cufeyraa la dhihi jiray waxyaabaha nebiga ku tacalluqo shamaa laga bartaa asmaada nebiga magacyadiisa gaadiidkii nebiga magacyadooda xaasaskiisii weelashiisii yani wixii shaksiyada nebiga ku tacalluqdo shamaa ayaa laga ayaa lagu bartaa kitaab imaamu tirmidi ou qoray weeyaan ashamaail almuxamadiya la yihaahdo marka dadku taasaan u kheyr badnaaleed yani haddaad nebiga jeceshaha taariikhdiisa inaad wax ka ogaatid aaday muhiim u tahay haddii kale ma jeclid naa qofka qofka uu jecel yahay aada isugu hawlaa dadkaan hadda yacni ciyaartooyaalka ah ama yacni heeso qofku markuu aada u jeclaado qalbiga uu u dego aada u bartaa xataa waxaa laga yaabaa inuu yaqaano joornaalada ou akrista iyo t v-ga midka oo janalka uu fiirsado iyo eh, yacni meelaha uu degan yahay iyo meeshuu ma caawa meeshuu jira iyo bishaan meeshuu jiray iyo socodkiisa iyo joogitaankiisa labadaba aada ula socdaa maxaa yeele waa isku howle waa jacaylkaa keenayo waxaan jacaylkaa baacith waa jacaylku marka haddii jacaylka nebiga uu run yahay baacith marka waxaa imaanayo in nebigu qofka uu raadiyo ou barto sala allahu alayh waali wasalam dee dad badan de inaad cayaartooy barato hashii nebiga magaceeda inaad barataa kaaga khayr badan soo ma garani laa tusbaqu waxay ahayd mid aan laga hormari jirin ow laa takaadu ama mid aan sigin tusbaqu in laga hormaro yani waa marka tartan la gala iyadaa koow ahayd fa jaa-a acraabiyun nin reebaadiyaa yimid calaa qacuudin lahu rati ou lahaa isagu nacam ayuu la yimid fa sabaqahaa waa ka hormaray hashii nabiga uu tartan la geliyey ratigiisii waa ka hormaray fashaqa dalika arrintaa way dhibtay cala lmuslimiina muslimiintii arrintaa muslimiinta waa ka xumaadeen hashii nebiga oo tartankii looga hormaray waa jacayl marka nebigu ay jecel yihiin xataa carafahu ilaa nebigu uu ka aqoonsaday fa qaala waxa uu yihi nabigu sal lla ly slam xaqun cala allaahi ilaahay waxaa xaq ku ah korkiisa oo uu isagu isu xil saaray allaa yartafica shay-un shay inuunan kor noqonin min addunyaa oo adduunyada ka mida ilaa wadacahu ilaa ilaahay hoos buu u dhigaa yani waxaa caada sunnada alla waxay tahay shay ma hormaro ilaa marka dambe uun sidiisii hore ma ahaanayo hoos unbuu imaanaya kaashii nebiga lagama hormari jirin lagama hormari jirin markii dambe waxaa timid in laga hormaro oo maxaa yale shay adduunye ku saabsan waay qofku waa saas dhalinyaraa jirtood orod badnayd oon lagaa hormari jirin waa lagaa horumaraa marka dambe nacam haddii aad awood leedahay oo adduunyada inta ku dhac inta ku dhac inta ku dhac aa ku muquuninaysana waa lagaa horumaraa marka dambe nacam hoosa hoosa u dhacaysaa kam min adduwal dawlado badan oo waxaa jira waaweyn adduunka oo maanta hadda yacni wax iska aan la aqooninba qaarkood tataartaa ka mid a tataarta dawladooda mongolia la dhihi jiray mongolia hadda maxay adduunka ka tahayna wax macnaa awooddoodana waagii hore waxaa la dhihi jiray yacni haddaad maqasho mongolia tataarta waa jabeen ha rumaysanin ala dhihi jira nacam nimanka awoodooda iyo nacam kuwa maanta adduunka iyagana ku digdiglaynayo hoos unbay marayaan iyagana maxaa yeel wuxuu leeyahy xaqun cala allahi anlaa yartafica shayun min addunya ilaa wadacahu marka ilahay isagaa yaqaan sow hoos ugu ugu dhigaayo rawahu lbukhaariyu xadiidka bukhaari baa wariy wabillahi tawfiiq wsala allahu waslama calaa nabiyina muxamed wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam